bsmi اllahi الرحman الرaxيm alxamdu لilaahi rb العaalamiin ثuma الصlaaةu والsلاam عlى rasuuli اllah وعlى آlihi وصaxaabatihi أجmaciin faxadaثanii jamcu min الshuyuuخi aakhiruhum shaykhuna sheikh صالح bn cbdالlah الcusaymiy غafar allah lah wlahm jamiعa bisnaadi kuli minhm ilى asfahim cayna can cmr bn dinar can abi qaabuusa mawla cabdillahi bn cami caas can cabdillahi bn cami caasi radi allahu tacala anhuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllahu عalayh wali wslm alraxmiin yarxamhm الraxman irxmu man fi lard yarxmkum الsma wmin daraa'iq raxmat raxmat lmucalimiina bilmutacalimiina biiqra'i usul mutuun khaasatan usul xadiis mustafa warasuul mujtaba sala allahu calayhi wacala aalihi wasaxaabatihi ajmaciin yafuzuu bisacaadati alcajl walaajl fahada huwa almajlis alraabicu situun majaalis iqra'i wa sharxi kitaab macaalim sunna nabowiya fi leylat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 loo socon doonaa marka ilaa aan aqala shay ka gaarna intii noo dhaqanka ahayd inaan gaarsiino biidnillah casa wajal sharax aad buu yaraan doonaa axaadiistana inteeda badan axkaam eh, aad u culculus kuma jirta ihbaar iyo amar unbaa u badan insha allahu tacaala alfaslu taani fasalka labaad zakaat lfitri hada maxalu bayaanihi weyaan baabka koobaad baabu wujuubi zakaat alfitri wa akaatulfiriga waajibnimadeeda iyo axkaamteeda ayuu baabkan u baab yahay xadiid kun todoba boqol iyo lix iyo afartanaad can ibni cumar waxaa lagu radi allahu tacala anhuma cbdullahi bn farada rasuulu llaahi sala allahu calayhi nabiga alla wuxuu jideeyey uu farad yeelay calaa lisaanihi wa biamrin min rabbihi tabaaraka wa tacaala akaatfiri zakaatulfidriga ayuu muxuuha farad yeelay saacan hal saac oo min tamrin timir aw saacan hal saac oo min saciirin qamadi cala alcabdi addoonka ayuu ku farad yeelay walxuri qofka xurta ah xurka ah iyo wadakari qofka labka iyo walunha dhidiga iyo wasahiiri qofka yar walkabiiri qofka weyn oo min almuslimiina muslimiinta ka mid ah weeyaan buhaari muslim xadii soo saaray laba kiila iyo afartan gram laba kiila iyo rubac laba kiila iyo bar saddex kiila intaasoo qowl way soo aroortay laakiin sida dhexdhexaadka ah waa laba kiilo iyo bar ilaa laba kiilo iyo rubac in la gaarsiiyo insha allahu tacaala waxyaabaha keenay inay kala duwnaatana saaca wax baa lagu beegaa cunadana waa kala culustahay bariiska iyo qamadigo kale inay isku culaysiin laazim maaha gerbiga iyo galeydoo kale halkii saac inay isku miisaan noqonina laga yaabaa marka shaygii marka makiilka ahaa oo la beegayey markii mawsuun laga dhigo oo la miisaamo markaas ay wax isbedelayaan intaas ayaa keenayso marka sida macmuulka u badan annaga waddankeena hadda lagaga dhaqmo ama xarameynka u badan waa laba kiila bar weyaan wallahu aclam xadiidkun todoba boqol iyo todobai afartanaad can abi saciid alkhudri waxaa l radi allahu tacala an arda qala wuxu abi saciid alkhudri kunaa waxaan hehnay sacad ibni malik bni sinaan ayaa la yidhahdaa kunaa waxaan nukhriju kuoo bixiya zakaat alfitri zakaat alfitriga saacan hal saac oo min acaamin cunno ah acaamkan waxaa weeyaan tacbiir aljuzi tacbiil aljuz wairaadat alkul cafwan tacbiir kuli wairaada juz in la cabiro kuli oo cuno la cabiro laakiin ujeedka loola dan la yahayna waxa weyaan uu yahay gerbida shay gerbiga loo yaqaano oo qamadiga fasiiladiisa aad bay iskugu dhow yihiin qofkii aanan aad u kala aqoonin qamadiga iyo iyada waa kala mxuu isku dhow yihiin laakiin iyada ayaa kuskuusan kuskuusa taqriban qamadiga ayaa kuskuusa iyadan dhudhubnaan xaggeeda ay xigtaa marka garbidaas ayaa acaam loo aqooni jiray wakhtiga asaga ah saacan hal saac min acaamin gerbi ah aw saacan hal saac oo min shaciirin qamadi ah aw saacan hal saac oo min tamrin timir ah aw saacan hal saac min aqatin dhaga eh, caanaha la fariisiiyey oo aadka loo adkeeyey oo haddii xataa qofka lagu tuura daqri caanaha ayaa aqid la yidhahdaa annaga garoorka caadigaoo naqaanay ma ahan garoorka caadiga ah ama xitaa kalbaagan eh, soomaalida qaar ay isticmaalaan xitaa aad uma adkaka isaga laakiin aqidka waa waxaa ugaalidan oo la qalaji ugaalidan caadiga oo la qalajiyo kale weyaan dhagax muxuu ahaa aanan waxba ka duunayn qofkii lagu dhufta horuu ka dakhraya marka aqidka kaas weeyaan waayahay hahay aw min aqiطin aqi ah. aw saacan hal saac oo min zabiibin zabiib ah muslim ay xadiik soo xadiidkaas bukhaari muslim ayaa soo saaray ayuu nabigeena sal allahu alayh ali waslam xilligiisii aanbixin jirna ayuu leey abi saciid alkhudri radiallahu taala arda xadiid kun todoba boqol iyo sideed iyo afartanaad camni cumar waxaa lg radi allahu tacala anhuma ana nabiya nabigeena sal sl amar wuxuu faray bisakaati alfitri zakaatu fitri ayuu nabigeena amray calayhi salatu wasalaam qabla khuruuji innaasi dadka intaanan u bixin ila salaati salaada salaada ciid intaan loo bixin ka hor in la bixiyo wixii ka dambeeya waa sadaqa sadaqaad ka mid weyan buhari muslim xadis wasaari baabun fi saaci saaca ayuu baabkan u baabiyey saaca muxuu leegyahay ama saaca suu ahaan jiray gadaal dambana suu noqday weeyaan xadiidka kun todoba boqol iyo sagaal iyo afartanaad can isaai bn zayd waxaa laga wariyey raximahullah qaal wuxuu yidhi kaana saacu saaca wuxuu ahaa calaa cahdin cahdi اnabiyi sala allahu calayhi waali wasalam nabiga zamankiis wuxuu ahaa muddan hal mud iyo wa uluan iyo ulu saddex meelood hal meel bimuddikum اlyowm mudkiinaan maanta kanaad u taqaanaan mudkaan hadda kanaad u taqaanaan mudkaaad u taqaanaan iyo mudkiinan saddex meelood marka loo qaybiyo hal meelood inta ayada ayaa watiga nabiga sa loo aqooni jiray watiga nabiga saasa sa loo aqooni jiray faziida waxaa la kordhiyey marka oo saaca la weyneeyey oo muxuu ahaa mudka la weyneeyey fiihi mudkaas fii zamani cumar ibn cabdilcasiis raximah اllah zamanka cumar ibn cabdilcasiis ayaa la weyneeyey marka mudki asal ahaan mudka ayaa yar oo saaca ayaa weyn afarti mud ayaa hal sac noqoni afarti mud ayaa hal sac noqoni marka laakiin xilliga cumar cabdilcasiis ayaa waxaa la bedelay beegii wax lagu beeganayey oo mudki ayaa la weyneeyey mudki ayaa la weyneeyey oo ilaa laga gaarsiiyo saaca markii hal mud iyo meesh meeshii afar mud ahaan lahaa saaci ayaa waxaa laga dhigay hal mud iyo mud saddex meelood loo qeybiyey hal duleel ama hal qayb saas ayaa laga dhigay marka saas ayuu leeyahay lidaalika hadda markii aad xaramaynka tagto mudka iyo saaca waxaa weyn agtooda mudkiyaa weyn hal intaa leega waay ku cabiraan ilaa ila alaan way ku cabirtaan oo hadda qamadiga iyo burka iyo meelaha dukaamada mxuuaha cunada lagu iibiyo waa lagu cabiraa lama miisaamo xaramaynka maka iyo madiina oo kale waaa la isticmaala beeg waa la beegtaa marka beegaas waxaad arkaysaa Eh, mud intaa la eg oo aad weynaan badan saacan waad aragteen waa laba kiilo iyo iyo wax la a marka isbedeladaas dhacay ayuu ka warramaya oo xilligoodii mudka eh, halkii mud iyo hal mud oo saddex loo qeybiyey meel ayaa marka saaca la ekaa saas ayuu leeyahay eh, sa ibn ziid raximahullah buhari xadii soo saar weyaan xadiidkunta boqol iyo kontonaad an cumr radi allahu ta anuma qal bd llahi bn cumr qala rasul rasulka wuxu yih sal slm alwasnu miisaanka wasnu ahli maka ahlu maka miisaankooda ayaa miisaanka saxda ah weyaan ama miisaanka miisaanada ugu fiicankaa ah, weyaan walmikyaalu beeg beegga wax la beegtana ama qalabka wax lagu beegana mikyaalu ahli madiina reer madiina e, shayga ay wax ku beegtaan ayaa waxaa weyaan ugu qiimo badan maxaa sababta yeelay reer maka waxay ahaayeen dad ahlu e, ganacsi ah busineska iyo ganacsiga dad lagu yaqaana ay ahaayeen ilaa qur-aanka uu ka warramay marka rixladaas ay samayn jireen waxay u samayn jireen ganacsi marayo yaman aadaan iyo marayo arda shaam aadanba marka ayaga marka miisaan ahaan cid ku gaaraysa ma jirin aad bay khibrad ugu lahaayeen haddii miisaanka in la khaldo amaba la yara foojargaray la damca iyaga ma mari jirin reer madiinana ayagana maadaama dad beeroley ay ahaayeen in la beega iyo muxuu ahaa waxyaabahan beega ah oo muxuu ahaa beeraha iyo wixii ka soo go-ay si loo beegay cid kaga aqoon rooneed ama kaga khayr badneed ma jirin lidalika nabigeena sal allahu alay slm wuxuu leeyahay miisaanka kan ugu qiimaha badan oo ugu cadaalada badan waa kan reer maka xagga beegana reer madiine ayaa ugu eh, wanaag badan weeyaan baabu waqti ihraaji sadaqat اlfitri xilliga sadaqatulfitriga la bixiro ayuu baabkan u baab yahay xadiid kun todoba boqol iyo ko iyo kontonaad can ibni cabas waxaa radi allahu taala anuma qal cbdullahi bn cabaas farada rasul rasulka alle wuxuu farad yeelay zakaat alfitri zakaat alfitriga tuhuratan lisaa'imi qofka sooman in lagu nadiifiya min allaqwi hadalada aanan macnaha lahayn fadha kudirarka iyo candarbaqashka iyo hadalada mxua kaftanka aan ficnayn iyo waxaa weeyaan in lagaga dahiro laga nadiifiyo iyo warrafati iyo dumarka labaashaalkooda ayadoo galma ayna gaaraynin labaashaalka dumarka lala baashaala oo mararka laga yaabo inuu muxuu ahaa u yara gudbo xaalad aanan wanaagsanayn amaba howlahaas dumarka iyo mucaasharadooda iyo howlahaas in aad looga sheekeeyo waxyaabahaas wixii ramadaanka dhexdiis ku dhacayay ayaa qofka looga tirtiraya laakiin qofka hadduu galmo sameeyo isaga baab kale ku dhacay oo imtixaan ah allah ka bixiyo allahna ummadda ka badbaadiye wa tucmatan iyo quudin ayaa loo jideeyey oo nabigu u farad yeelay sal allah alay slam lilmasaakiin dadka masaakiinta ah man addaaha qofkii guda oo zakada bixiyo qabla salaat salaadii ka hore zakaatlfitrigi fahiy zakaatun maqbuula waa zaka la aqbalay waman addaha qofka bixiyey bacda salaat salaad kadibna fahiy sadaqatu min asadaqaat sadaqooyinka aad bixin jirta mid ka mid ah unbay noqonaysaa weyaan abu daawuud ibni maaja waa xadiis xasana waxaad eegtay xadid kun todoba boqol iyo sideed iyo afartanaad ayuu imamka le raximahullah xafidahullah xadid kun todoba boqol iyo laba iyo kontonaad can naafic mowla cabdilahi bn cumar bn khaaab raximah اllah ana cabdilahi bn cumar bn khaaab radi allahu tacala canhuma kaana wuxuu abdilahi bn cumar yabcaثu mid bixiyo ama diro bizakaat alfitri zakaat alfitriga ila aladii kii ama qofkii ama ninkii tujmacu cindahu agtiisa lagu urin jiray qabla alfitri intaan ciidulfitriga la gaarin ka hore biyowmeyni laba maalmood ka hore aw alaaan alaaa ama saddex maalmood yani xadiidka waxaa laga qaadanaya marka ama aarkaas in akaatulfitriga laba maalmood iyo saddex maalmood kasii hore in masaajida iyo maraakista iyo ummadda u taagan inay mxuu aha dadka qaybiyaan in lagu sii aruurin karo oo qofka ay ka gudaysay inuu halkaa usii geeyo inaan dhib lahayn ayaa laga qaadana weyan wallahu aclam abaraan ayaa soo saaray baabu baabun furida zakaatulfitri qabla zaka zakada caadiga ah oo hadda xoolaha laga raba inama asadaqaatu lilfuqaraai walmasaakiin walcaamiliina caleyha walmualafati quluubuhum asnaaftaas sideedda ah zakadan caadigoo la siina xoolaha iyo dahabka iyo fidada iyo eh, mxua curuud tijaara iyo laga rabo oo xalay aan soo marayna xataa casalka iyo malabka in laga rabo zakada ayada ah waxaa ka horreeyay zakaatulfitriga fard yeelitaanka xadiid kun todoba boqol iyo saddex iyo kontonaad can qays ibnu sacdin waxaa la wari qays ibnu sacad ibnu cubaada alkhasraji sayid اlkhasraj ninka ahaa sacad ibnu cubaada ayaa dhalay qays qays radi allahu taala arda wuxuu geeriyooday lixdankii agagaarkeeda hijrada nabigeena sal allahu calayhi waaalihi wasalam waxyaabaha lagu yaqaan waxaa kamid mid ahaa in eh, ciidamada asluubta amaba boliista rag u dhigmay oo marka ayada aadaabta iyo akhlaaqda iyo amniga iyo magaalada sugi jiray madiino xilliga nabiga sal l slam ciidankaas ayuu oday u ahaan jiray ayuu oday u ahaan markii dambe marka aabbihii ayaa nabiga ka codsaday calayhi salaatu wasalaam inuu hawsha ayada ka cafiyo oo laga daayo kadibna waa laga daayey arinka asaga waxaa wey imaam dahabi ayaa fi siyar ku sheegi markuu u tarjamayey qays bnu sacdin radi taala arda qala wuxuu yidhi qays bnu sacd amaranaa waxaa nafar rasul rasulka ayaa nafary sal slm bisadaqati alfitri sadaqada zakat alfitriga qabla an tanzila zaka zakada cadig inta ay ka hore falama naزlat zaka zakada marka ay lam yamurna nama farin walam yanhana nagamana reebin wanaxnu nafcalu anagana waan samaynaa ama waan falaynaa weyaan nasaa ibn maaja waana xadiid saxiixa yani faritaanka horoo laisfiray unbay ku taagantaha wax nasakhayn lama hayo saxaabada nabigeena cala sla ficilkoodana wuu ahaa oo saasay u wadi jireen alfasl aani aaliudh afwan alfasl aali faslka saddexaad baabu fadli sadaqati sadaqada caadiga ah oo tatawuca iyo samafalka ah fadliga ay leedahay baabkan oo baabay walxadi calayha in laisku booriyo adila iyo fadli aan la koobi oo qayb ka ah imaamku halkan kusoo arooriyey xafidahu llah ayaa ku soo arooray sadaqada iyo bixinteeda weeyaan baabu fadli sadaqati sadaqada fadliga ay leeda ayuu baabkan u baab yahay iyo walxadi calayha boorniskuu booriye fasalka saddexaad waxaa sadaqaad baabka koowaad baabu fadli sadaqa walxadi calayha xadiidkun todoba boqol iyo afar iyo kontonaad can abi hurayrata radi allahu ta an arda qala wuxu yhi abu hurayra qaala rasul rasulk al wuxu yidhi sal slem man tasadaqa qofki sadaqaysto bicadli tamratin timir wax u dhigmo oo min kasbin kasab ayibin ee xalaal ah kasab iyo shaqo xalaal ah ka bixiyo walaa yaqbal alweynena maba aqbala sideedaba ila ayiba shayga xalaasha ma ooyane fa ina allaha alla weyne yataqabaluha biyamiinihi alla midigtiisa ayuu ku aqbalayaa uu kaga aqbalaya uma intaa kadib yurabbiha wuxuu u u barbaarinaya lisaaxibiha qofka la baxay sadaqada ayada iyo aka muxuu ahaa khayrkaas weeyaan kamaa yurabbi siduu u barbaariyo axadukum midkiin fuluwahu maxaa idiin qoran faluwahu falug waxaa weeyaan almuhur muhurka muxuu yahay waa faraska muxuu ahaa yar oo waxaa weeye canuga faraska weeyaan hay maxaa la yidhaha darmaan maa sha allah waxaadu fiican waa darmaan kamaa yurabbi siduu barbariy axadukum midkiin faluwahu ama fuluwahu darmaankiisuu barbariya weyaan waa faraska yar qurbac oo kale oo badel qurbac waa qurbac marka geel la joogo soo mahayn faraskana waxaa weeyaan darmaan maasha allah xataa takuuna ilaa ay ka ahaata mila aljabali buur oo kale ilahay baa u barbaarina subxaana wa tacaala loo barbaarin buhari muslim ay xadiis soo saara wey marka inta yarood la baxdo oo timirtii u dhigantay ilahay intaasu ku weynaya boqolka shilin kontonka shilin tobanka shilin oo maskiinka la siiyo amaba khayrka lagu bixiyo saasuu rabbiga subxana wataala u barbaarinaya xadii kun todoba boqol iyo konton i shanaad kun boqol konton iyo shanaad abi hurayrata radi allah ta an arda ana nabiya nabigeena sal sl qal wuxuu yidhi maa min yowmin maalin ma jirto yusbixu ay waa bariistaan alcibaadu addoommaha fiihi yoomka gudihiisa ilaa haddii uu jiro malakaani ilaa malakaani laba malag ayanzilaani soo degaan shaqo kale malanfa iqwaan waxay leeyihiin fayquul wuxuu dhihi axaduhuma midkood allahuma alla acti xasiisa munfiqan qofka wax bixiyo oo wax la baxa khalafan badel khayr qaba sii weyaan oo bixi ula baxa badelkiisa rabbi ou sii wayaquul aakharu kii kalena wuxuu leeyahay allahuma alla yacti xasiisa mumsikan qof ku dhegan talafan wixi inay ka dhintaan ama asagaba u dhinto ilaahu sii weyaan subxaan allah qofkaba khaylka ah hadduu xadiidkan meel saari waayo wax kaloo meel saara ma lahan laba malagaa shaqo kale aanu istaagay nin wuxuu ducaynaa qofka sakhiga wax bixiyo midna wuxuu habaaraya qofkaba khaylka acuudu bilah qof inkaar malag ay ku dhacday ayaa adinkan aad khayrka sugaysaan ya waa imtixaan mogta acuudu biاllah acuudu biاllah bukhaari iyo muslim ayaa soo saara weyaan xadid kun todoba boqol iyo lixi kontonaad can malik ibni nadrat waxaa laga wariyey radi allahu taala arda qal wuxu yihi malik qaala rasul rasulk wuxu yih sal l slm alaydi gacmaha alaaatun waa saddex fayad ullaahi gacanta alle alculyaa waa tii sarraysi gacanta alle waa tan sarraysi oo khayr oo dhan ay jiritaan oo dhan iyo annagoo dhan iyo nicmada aan ku barwaaqaysannahay rabbiga nagu soo shubay leyl nahaar isagoon waxba muxuu ahaa naga qaadanaynin ciwaayad lmucti gacanta qofka wax la baxana oo sadaqada iyo khayrka la baxana allatii taliiha tan alla ku xigtaa weyaan yacni waa ayadna gacan la ammaanay wayadu saa'ili qofka wax tuugsana oo gacanta horsani gacantiisa asufla waa tan hoose weyaan faci si alfadla wixii dheeriga asii ah weyaan iyo fadliga la bax walaa tacjaz haka cajizin can nafsika naftaada haka cajizin weyaan yani naftaada markay khayrka kuu diido ay ka adkaanin walaa tacjaz can nafsika ay can manciha wa dafciha can mancika min alkhayri inaad iska difaacdo naftaada iska celiso haka cajizin ila nafta way kuleda maya ilmihii kan kala dantaas boqol shay ay kuu furfuraysaa weyaan waayo xadiidkaas abu daawuud waana xadiid saxiix weyaan xadidk kun todoba boqol iyo toddoba iyo kontonaad can caaishata waxaa lagu zawji nebiy asidiiqa binti sidiiq radi allahu ta ardaha anahum iyaga dabaxuu waxay gowraceen shaatan neef ari ayay gowraceen zamanka nabigeena sal slm faqala nebi nabigen wuxu yih sal slm maa baqiya minha neefka arigaah maxaa ka soo haray qaalat waxay tihi maa baqiya minha ilaa katifuha garabkii umbaan mxuu ahaa waxaanan garab ahayn oo ka soo har lama arko weyaan nabigeenana garabka ayuu jeclaan jiri in loo dhiga ayaa laga yaaba calayhi salatu salaam qal wuxuu yihi baqiya kulluhaa dhammaanteed waa soo hartay hayra katifiha garabka intaan ahayn inti kale akown ay noo gashay oo annaga inoo taallaa intaana garabka ka ahan weyaan subxaan allah ajiib cajiib weyaan tirmidi waa xadii saxiixa xadii kun todoba boqol iyo sideed iyo kontonaad can maalik waxaa la wariyey ibnu anas imaamu daar ilhijra alas buxi wayaani qaala wuxuu yihi raximah ullah balaqanii waxay soo gaaray ana miskiinan nin miskiin istacama inuu quudin ka dalbaday waa daciif abcan istacama inuu quudin ka dalbaday caaishata radi allahu ta an ardaha um ilmuminiin wa bayna yadayha cinabun cinab ayaa horteeda saa u yeelay cinab ayaa horteeda yeelay fa qaalat waxay ku tii liinsaani ninba waxay ku tidhi khud xabatan xaba qaad hal cinab ka goy meesha fa acihi iyaha miskiinkaasi fa jacala wuxuu gudagalay markii yandur ilaahay inuu eego yacjab ula yaabo cinab dhan in hal xaba laga siiyo qofkii oo lagu sadaqaysto waa mishkilad kow fa qaalat waxay tihi caaishatu atacjab miyaad la yaabaysaa kam tara miiqaad ku arkaysaa fii hadihi alxabati xabadan cinabka min miqaali daratin in misaam miqaala dara ah faman yacmal miqaala daratin khayran yara sooma hayn yani miiqaa dara ama miiqaa dhulcasa ama miiqaa shay yar yar oy ka koobantaha mxuua halka xabo cinabka waliba haddii ay yarweyn tahay weyaan marka waa abaraani isnaaduhu munqaic inqiaaca ku jira waad ujeedaa ma dee balaqanii intay isu jiraan caaisha iyo imaam maalik raximah llah waayahay xadii kun todoba boqol iyo sagaali kontonaad can cuqbata ibni camir waxaa la wariyey radi allahu ta arda albadri wayaan qaal wuxuu yidhi cuqbata ibnu caamir cuqbata ibnu caamir samictu rasul lah nabig alle in ka maqlay sal slam yquul isagoo la kullu mri'in qof la arka fii ili sadaqatihi sadaqadiisa harkeeda ayuu harsanaya maalinta qiyaama xataa yufsala ilaa laga kala saaro bayna annaas dadka dhexdooda laga kala saaro aw qaala wuxuu yidhi xataa yuxkama bayna annaas dadka ilaa la kala xukumo harkii sadaqadiisa ayuu harsanaya imaam bayhaqi ayaa soo saaray fi sunan ilkubra imaam dahabin wuxuu le isnaadu qawi sanadkiisa waa qawi saas ayuu leeyahay waxaad eegtaa marka xadiidka saddex kun iyo saddex iyo lixiyo wsadaqatu burhaanun xadiidka ahaa waxaa kaloo egtaa ku leeya xadiid saddex kun iyo saddex boqol iyo toddoba iyo soddonaad maa naqasat sadaqatu min maal waa noo imaan doonaan kulligood wandur waxaad egta xadiid saddex kun iyo boqol iyo soddon iyo saddexaad fii cadami shiraa'i maa tasadaqa bihi qofku wuxuu sadaqaystay inuu dib u iib usoo gadanin sida muxuuha faraskii sayid cumar ayaa kuley buu keeni doonaa weyaan intaba eeg ayuu ku baabun calaa kulli muslimin sadaqa qof kastoo muslima sadaqa xaq ah oo laga rabo ayaa jirta weyaan oonan tan mxuu ah eh, zakatulfitriga aanan ahayn aanan ahayn zakadii caadiga ahayd oo xoolihii laga rabay xadidkun todoba boqol iyo lixdanaad can abi musa alashcri waxaa abdulahi bn qays alqaari qala wuxuu yidhi mxuu aha abu musa alashcari qaala nabi nabigan wuxu yih sal slem calaa kulli muslimin qof arko muslima sadaqatun calaa kulli muslimin qofka arko muslim dushiisa ayaa ahaatay sadaqa qalu waxay dhaheen fain lam yajid duusan helina qala wuxu biyadayhi labadiiska calood ku shaqaynayo fa yanfacu nafsahu nafsi ay ku anfacaya wayatasadaq wa sadaqaysani waaya qaal waxay idhan fain lam yastax haduusan awoodin uusan gacanta wax ku qaban karin aw lam yafcal haduusan falin qaal wuxuu yidhi fa yuciinu wuxuu kaalmaynaya dalxaajati qof dan muxuu aha qof dan lah almalhuufi labila dhibaato geliyey malhuuf yani kurbaysan qaal waxay dhaheen fain lam yafcal haduusan falin ka war nabi allow qaal wuxuu yidhi falyamur wuxuu fara falyamur ha fara bilkhayr khayr ka fara aw qal wuxu yidhi bilmacruuf wanaag ka fara qaala wuxuu yidhi fain lam yafcal haduusan falin qala wuxu yidhi falyumsik cani shari sharta ha ka istaago oo ha ka afqabsado oo ha ka gacmo qabsado fainahu shartaas oo laga gacmo qabsado amaba laga istaago lahu sadaqatun isaga ay sadaqa tahay weyan bukhari muslim baa xadiis soo kun todoba boqol iyo kow iyo lixdanaad can abi hurayrata radi qala abu hurayra qaala rasul la rsulka wuxu yiri sal sulama ximin la arka ximin la arko kullu sulama ximin la arka oo min annaas dad ka mid a ah caleyhi sadaqatu sadaqa ayaa dushiisa kullu yowmin ama kula yowmin maalin la arko tatlucu fiihi shamsu qoraxda ay soo baxda yacdilu qofka bayna inain laba qof dhexdooda sadaqatun wa sadaqa hadduu islaaxiyana la mid wayuciinu rajula qofka uu kaalmay calaa daabatihi gaadiidkiisii oo fayaxmilu calayha qofka uu ku xambaar haduusan fuuli karin oo yarfacu calayha uu mataaahu ahaa mataacahu mataaca u dul saaro ama uu kor ugu qaado sadaqatun waa sadaqa weyaan waalkelimat ayibat hadalka suubanna iyo kelimada wanaagsana sadaqatun waa sadaqa wa kullu khuwatin talaaba la arko yakhtuuha ila salaa salaada qofku u talaaba qaada sadaqatun waa sadaqa wayumiitu lada qofka eh, dhibka iyo wasaqda ka fogeeya can ariiqi ariiqana sadaqatun waa sadaqa bukhaari muslim ayaa soo saaray wa fii riwaayati albukhaari wadulla ariiq wadallu ariiqi qofka jidka inaad u tilmaamto oo tirahda minta mar aad tirahdana ood ku toosisana sadaqatun waa sadaqa bukhari ayaa soo saaray weeyaan annaga marka tan u dambaysaan ka soo qaadanae imaatatu alcadaa can ariiqi sadaqa soo ma ta iyada ayaa ku camal fala waxaan aad ula yaabe waan aad runtii u cajiib yani hali hali ay hali maanta maaha hali xaafad meelaha ah anoo dhex socda ayaa iskuul kirashtan ah ma aha iskuulaadkan public oo dowladda ma ahan waxaa iska leh hay-ad kaniisada ilmihii ku jiray dhammaan waxaa gacmaha loo soo geliy glofska qufaaseenka gacmaha loo soo geliyo mxuu aha blastiga mid walbana majarafo iyo mxuu ahaa qashinka wux lagu ridaayey iyo ayaa loo soo geliyey dhar mxu jaallo ah ayaa loo soo geliyey waa ilmo yaryar oo canug ugu mxuah weyn uu toban sana u gaaray kuwa kalena waa ka yar yihiinba waa ilmo adoo yaryar kadibna waxaa la barayaa waxaa dusha looga qoray wasakhda aniga aan tuuray inaan qaado inaan wasakhda aniga aan tuuray aan qaado waa xaq liigu leeyahay ayaa ugu qoran mxuaha funaanadaha ay wataan ilmahaas macallimiintii o dhan aa la socota maamulka iskuulkiia la socda xaafadda ay ka aruurinaan waa xaafad soomaali oo badanta ya adduunka waxyaabaha la yaab kale ka midta dad muslimiin xaafad ay degan yihin masjidba ku yeelowa ya ilmihii marka crishtankii kaniisadii usoo gurmatay guryaha ay ku jiraan markaad aragta waa fidla quruxda iyo mutuleelka iyo adduunka iyo catarka iyo wax saaran waad la yaabi markaad ka soo degtana xafaadiyihii xataa laga yaab in meelaha lagu soo turo bananka lagu soo turo dhibkana haysta ka mid tahy waimaadaةu can اariiqi waimaadaةu اlada can اariiqi sadaqaة annaga waxaa weeyaan waa baabkaas waxaad u baahan yahay rotation iyo cambain iyo mxuu ahaa gurmad iyo abaabul badana ubaahan yahi runtii ummaddan soomaaliyeed waxyaaba waxyaabahan haysta ay ka mid tahay yacni arrinta ayada wax badana kolley waa baraarujinay baabun kulu macruufin macruf sadaqatu waa sadaqa weya xadid kun todoba boqol iyo laba iyo lixdanaad can jaabir bn cabdillah xalg radi allahu taala anhuma can nabi nabgen wuxuu sal sl qal nabigan wuxuu yidhi kullu macruufin macruuf la arka sadaqatun waa sadaqa shay kastoo wanaag ah waa sadaqa ood la imaado nooc kastaba ahaado adinba buhaari xadiikaas soo saaray weyaan xadid kun todoba boqol iyo saddex iyo lixdanaad can abi darin alkhafaari waxaa lg radi allahu taala arda ana naasan dad oo min asxaabi nabiyi nabiga saxabadiis kami sal slm qala waxay yidhahen lilnabi waxay ku yidhahdeen yaa rasuul rasuulka allow dahaba waxay la tageen ahlu duhuuri dadka xoolaha u saaxiibka badan bilujuuri ajriyaal bay la tageen yusaluuna way tukadaan kamaa nusalii sidaan u tukana u wayatasadaqoon waxay sadaqaystaan bifuduuli amwaalihim maalkooda dheeriga ahna way sadaqaystaan soon iyo salaad isku mid aan ka nahay laakiin ayaga xoolaha haystaan xoolihii ay la baxaan allahu akbar qaala wuxuu yidhi awalaysa miyuusan ahayn qad jacala mid u yeela allahu alla weyna lakum adinka maa tasadaquuna waxaad sadaqaystaan allatan idin buuxiso maahan wax badan ayuu ilaahay agtiina dhoobay ood sadaqaystaan ina bikulli tasbiixatin subxaan lahi kasta oo la arko sadaqatun waa sadaqa ina bikulli tasbiixatin tasbiix la arka tasbiix sadaqatan sadaqa wa kullu takbiiratin takbiir la arkaba sadaqatun wa kullu taxmiidatin alxamdulilah kastao lahana sadaqatun wa kullu tahliilatin laa ilaha illa kastana sadaqatun sadaqa wa amru bilmacruufina sadaqa wa nahyu can munkari sadaqa wanaag oo la faro xumaanta o la reeba sadaqa wa fii budci axadikum midkiin galmadiisa u galmooda reerkiisana sadaqatun waa sadaqa weyaan qaalu waxay yihahdeen ya rasul rsulka allow ayatii mi u taga axaduna midka anaga shahwatahu shahwadiis mi meesha u aadayaa kow aw yakuunu lahu fiiha ajrun kadibna ajr miyo meesha uu ka heli qaala wuxuu yidhi ara'aytum bal ka warrama low wadaca hadduu muxuuaha ku dejin lahaa hawsha iyada uu muxuu ahaa ku fara saar laha fii xaraamin xaraam akaana calayhi wisrun dembi maa dushiisa aan lahayd jawaabta waxay noqonaysaa waa nacam fakadalik sidaasoo kale idaa wadacaha qofka hadduu ku dejiyey fi lxalaali kaana lahu ajrun ajr baa u sugnaada muslim ay xadiis soo saara weeyaan marka sadaqada iyo zakada ilaahay subxana wa tacala ama waxyaabaha khayrka qofki inuu ilaahay maal siiyo od bixiyo waa daalik fadlulaahi yutiihi man yashaa riwaayad kale ay waxaa cadaynaysaa raggii ahluduhuurka ah xoolaha lahaa saxaabada aha ayaa hawshi maqleen ayagana hawshii ay raggan qabteen ay kadibna la qabteen fadligana wuu u socdaa nabiga saxaabada way u yimid fuqarada waxay yidha nabi allow raggii saaxiibadeena walaalihin aha arrintu ay ka war heleen marka annaga wax dheeri bal hanloola raadiyey nabiga muxuu ku jawab alai slat slam dalika fadlullahi yutiihi man yashaa maantadan aan joogna ayaa waxaad arkaysaa qof toban maanta wan iga warramay hebel intuu yidhi hebel intuu ii sheega wuxuu yidhi toban iyo dhowr dugsi dhegaystiah toban iyo dhowr dugsi ayuu ninka isaga ah kharashkooda bixiyaa uu yidhi intuu hebel yidhi ilahi subxana wataala u barakay maalkiisa adduuniya akhrna allah liibaano runtii waa ragga man ansaari ila allah naxnu ansaarullah raggu taagan waa nin fardi ah iska ganacsada oo laga yaaba xataa inuusan dhaqaalo badan haysanin laakiin tuuloo dhinkii tuula fulaan macaligey dugsi ka dhis macaligey macalimiingey muxuu ahaa dhaqaalo ku bixi tuulo fulaan toban iyo saddex dugsi oo qur-aanka alla lagu barto subxana watacaala ayuu asaga keligiis kafaala qaaday soo arkayst waa rag anoo kale dahab ahluduhuuri bilujuur la kala teg orodnamaha maqasheen kuwo boqolaal jeer ka dhaqaalo badan boqolaal jeer ayaa laga yaabaa weligood inay xataa kusoo dhicin ilahay baa qaybiy subxana wa tacaala ilahay baa qaybiy marka adi miyaa qaybini dalika fadlulaahi yutiihi man yashaa maal bas in lasiima ahanayn muhimadda waxa qofka inaad ilahi subxana wa tacaala albaabki khayrka u iftiimiye oo toosh weyn oo bacwaan ah nuurka alla in loo geliyo weyaan markaasaad ku dhaqaaqaya laakiin haddii muxuu ahaa lacagna laga buuxiyo nuurkin laga damiyo waa cadaabun fowqa cadaab wa nasal allah asalama walcaafiya waaya baabu fadli sadaqati saxiixi saxiix baabu fadli sadaqati saxiix qofka caafimaadka qaba sadaqadiisa fadliga ay leedahay ashaxiixi weliba xoolihii ku yara gacan adayga ku far adayga qofkuu caafimaad qaba xoogaho yarood muxuu ahaa isleeyi amay ku yar dhaafaana gacanta ku yarahaya ama hadduuba ku yara cusub yahay sadaqad ula bax fadliga ay leedahay ayuu baabkan u baab yahay xadii kun todoba boqol iyo afar iyo lixdanaad can abi hurayrata radi allah ta an arda qala wuxu abi hurayra ja'a rajulun baa u yimid ila nebi nabig yimi sal l slam faqala ya rasul rsulka allow ayu sadaqad sadaqada teedeeba acdamu ajran xagga ajarka u weynaan badan qaal wuxuu yidhi anta sadaqa inaad sadaqaysato wa anta adigana saxiixun aad caafimaad qabto haddii aad xanuunku hay moogta waxaad leedahay waad socotaa koleybe bal sadaqayso oo mxuu ah, wax un noqoto shaxiixun weliba waxaa weeyaan xoolihii ku farax adig yacnii shaxiixa weliba xoolihii ku adagta ood leeda bal ku dhaafin takhsha alfaqra faqiirnimaad ka baqaysaa wa ta'mulu alghina inaad dhaqaalo iyo mxuua ah, taajirnimo aad gaartana niyadaad ku haysaa waxbaa isku kaa yara daamiyey xilliga asaga wixi bixiso ayaa fadli badan walaa tuhmil ha u oo ha sugin waxbixintii xataa idaa balaat ilaa ay ka gaarto xataa idaa balaqat ilaa ay ka gaarto alxulquuma halkan xowlomariidka ilaa ay ka gaarto ama kalxamaha ay nafta ka gaarto qulta kadibna aad tidhaahdo lifulaanin kada hebel intaas ayuu leeyahy odood daaranto kada waqad kaana lifulaan hebelna intaas ayuu lahaa ama igu lahaa aad tidhahdo ha yeelin ayuu nabiga sal ala slm ee markaad caafimaadka qabto ood xoolihii ku yara far marka ayada sadaqayso buhari muslim xadis soo saar weyaan baabu hubuuti ajri sadaqati sadaqada ajarkeeda sugnaantu sugnaanayu baabkan u baab yahay wain waqacat haba ku dhacda sadaqadii fii hayri ahliha dadkii sadaqada in la siiyo mudnaa dadaan ahna daareed gacantooda ku dhacde in sadaqada ay waxaa ajarkeeda ku sugnaana bal fiirihi marka waa cajiib in badanoo dad ka mid waxaa laga yaabaa inay yidhahdaan war meeshan haddii aan ku ama muxuu ahaa dhinaca aan ku bixiyo meelaan ku habboonan aan dhigaa ama waxaan saa la qofka meelo badan inuu ugu yar laakiin sadaqadii way sugnaan laba jeerba ama adiga muxuua ah, meeshii sidii ayad ha ku dhacda ama ay ku dhicin laakiin qofkii wixii weeciyey kaasun bay muxuuaha qiyaamo iyo adduun butalla xadii kun todoba boqol iyo shan iyo lixdanaad can abi hurayrata radi allahu ta an arda ana rasula rasulka al sl sl qal nabigeen wuxuu yidhi qaala rajulin baa wuxuu yidhi laa tasadaqanna la wallahi baan ku hartay tasadaqanna waan sadaqaysan oon sadaqaysani bisadaqatin sadaqa ayaan la bixi fakharaja wuu baxay bisadaqati sadaqisa ayuu la baxay fawadaca wuxuu muxuu ahaa farta ka saaray fii yaddi saariqin tuug nin tuugayo farta ka saaray sadaqadiisii kow fa asbaxuu waxay u abaraysteen yataxadauuna dadka iyagoo sheekaysana dadka afka ma aamusaan moogta ummadda afka iskuma qabanaysa wixi aad samays markiiba waxaa weeyaan waa la ogaani tusudiqa waxaa lagu sadaqaystay xali calaa saariqin ama suduqa waxaa lagu sadaqaystay calaa saariqin tuug tuug la yaqaana oo ummadda xaafadaha kala kiciyey ayaa xali sadaqa lagu sadaqaystay fa qala wuxu yidhi allahuma allayu laka alxamdu adaa ku mahadsan laadsadaqana waan sadaqaysani faharajuu baxa fi sadaqatii ayuu la baxay fawadaca fii yadi zaaniyatin haweenay dhilaa sharmuutaa ayuu muxuu ahaa gacanta ka saaray faasbaxuu way waabaraysteen yataxadauuna ayagoo ku sheekaysani tusudiqa leyl xali waxaa lagu sadaqaystay calaa zaaniyatin islan dhilaa faqaala wuxuu yidhi malaaya waxayse waa xilg dhahan waa faqaala wuxuu yidhi allaahuma allayow laka alxamdu adaa yaa mahadlah calaa zaaniyatin dhila in muxuu ahaa aan ku sadaqaystay la sadaqana waan sadaqaysani waan sadaqaysana bisadaqatin sadaqa aan sadaqaysani fa kharaja wuu la baxay bisadaqati sadaqadiisa fawadacaha wuxuu dhigay fii yaddi haniyin qof hani ah oo taajira ah, gacanta farta ka saaray nin taajir ayuu gacanta ka saaray fa asbaxa oo bariistan yataxadauuna ayuu ku sheekaysani tusudiqa calaa haniyin nin hani oo taajir ayaa sadaqaystay fa qala wuxuu yidhi allahuma alay laka alxamdu adiga ayaa ku mahadsan calaa saariqin tuug aan wa ku sadaqaystay tuugii aan wax ku sadaqaystay wa calaa zaaniyatin iyo dhillada wax ku sadaqaystay wa calaa haniyin ininka muxuu ahaa haniga ku sadaqaystay fa utiya loo yimid yaa yimid malag ama ruya ama malagaa u yimid ooba socda ama ruyo wuu ku riyooday ama wix la mid ah loo yidhi ama sadaqadaadi miya calaa saariqin tuug aad ku sadaqaysatay falacalla waxaa laga yaabaa an yastacifa inuu ku dhowrsada can sariqati tuugnimad inuu kaga dhowrsaa laga yaaba wax tuugnimad ugeyna baahi inay ahayd ayaa laga yaaba kow wa ama zaaniyata haweeney diladeed miya falacalla waxaa dhici karta an tastacifa inay kaga dhowrto can zinaha zinadeedi oo mxuua dhib iyo zinada waxa ugeybinaya dhib iyo baahi iyo rafaad u ahaa laga yaaba wa ama alhaniyu qofka mxuuah taajirkaha miya falacalla waxaa laga yaaba yactabiru inuu kuwaana qaato oo fa yunfiqu mima actaahu llah allaweyn wuxuu siiyo kadibna uu bixiyo ayaa dhici karto saas ayaa lgu yiri bukhari muslim xadis soo saara weyaan bimunaasabati azaniya masaladan zinada dhankan maaragtee oo meelahan adiga xaafadaha islii ka mid ah waxba yaan tilmaamin dumar waxaa taagnaan jira muslimiin ahayn ayaa taagnaan jiray ilaa sagaashameeyihii oo habeenkii marba haddii la gaaro xilliyada cishaha laga baxa la gaaro ayaa inta is soo qaawiyaan taagnaan jiray waxyaabaha la yaab kaleo beryahan runtii qofka mu'minka ah, qalbigiisa yacni aad u gabdha soomaali ah oo halkii ayada taagan ayaa lagu maraya beryahan arinta ayada koleyba inay ragga qaaroo muxuu soo agmaray arkeen waa laga yaaba gabdho soomaaliyeed oo ayaga la taagan kuwa iyaga ahaa yacnii salaada fajar ka hor haddii aad ilaahay qadaro subxana wa taala ood mandiqada ayada baabuurku soo martay ad soo marto aad gabdhihii soomaaliyeed oo taqaaneen oo halkaa taagan oo qaar niqaaban iyo qaar muxuu ahaa aanan niqaabnayn horta aad uma badna tabcan oo markii loo eego kuwan kale waa muxuu aha halkilyaalowa xabad iyo kowa laakiin xaaladda meeshay gaartaad garan kartaan yani meel adag ayaa xaaladda gaartay dadka ayaga laba arrimood umbaa keentay inta badan tan koobaad dayacad dayacad oo waalidkii ayaa dayacay aabbihii hooyadii amaba waa agoonna kadibna aqribadii ayaa dayacday oo dadkii magaalada manoobiya muxuu ahaa butuluq lagu soo soo geli markii la soo gala kadibna waxaa weeyaan meel cag iyo jaan la dhiga ayaa la weynaya gabdhihii yaryaraa qaarna waxaa le noo soo shaqey qaar waxaa le kolejyo noo soo bara wamaa ilaa dalika way soo yaacayaan harka markay yimaadaan magaalada waa ka culays baa imaani cid gacan ku qabani ma laha qaar lagama warqabo halka markay yimaadaan marka waxa ay gacanta u galayaan shabaka min addacaara tiim dhan oo ka shaqaysa waxyaabahaas waxyaabaha gabaadka la dhihi jira waa tiim gabar yaro gabar yaroo muxuu ahaa yar dayacan la arkaba naanaha guri ku dejanayna oo saa ku oo in soo dego waa soo dhawaynayo kadibna lagu sibqinaya markay ku sibqato marka dee marba duuqayo miyuu biyu iska dhowri bas weeyaan marka imtixaana ku dhici imtixaana ku dhici marka waxyaaba khafiga ahaa markay ka dhammaato oo muxuu ahaa ubarteedii iyo muxuu ahaa dhaldhalaalkeeda u dhammaado oo cid hadda meesha ugu imaado la waaye ilan gabarnimadii iyo wanaaggii iyo caafimaadkii wixii ka bixiyo markii ay marka marxalada ka gudubta maxay samayni meel ay ku noqoto ma lahan onan ahayn inay darbigiis hoo istaagto horta qaybtaas qayb ay ka qaadani oo qaybtaas dayacada oo dayacad weliba dhaqaalka xaggiisa iyo kawarqabka qaybay ka qaadeen qaybta labaadna waxaa aad u daciiftay aad u daciiftay dhanka dacwadii oo dadki in zinada looga digo in asbaabta zinada keenaysa laga digo in asbaabta zinada fogeynaysa dadkii lagu wacyigeliyo oo guurkii badintiisii dumarkii ilaahay subxana wa tacala wuxuu leeyahay wa ankixu alayaama minkum waalsaalixiina min cibaadikum wa imaa'ikum gabdhaha qaar waxaa laga yaabaa shan sana lix sana toddoba sana toban sana inay oyn indha saarna laga yaaba xaqiiqada noocaas weyaan wiilashiina ayagana waa lamid kuwa wax guursan lahaana dee waxaa weyaan tabaryarya iska hayso qaarna sarwaalkoodii ayba tabar ulaayihiin oo ka dhici oo hadda wax weyn lagu hadlayna lama arko marka imtixaan runtii waxaa jira u baahan in xal loo raadiyo alla aan barino dacwada ha la xoojiyo nin walbow qofkii aqribadaada ah magaaladan aad ugu warqabto gabar ah waxaa laga yaabaa halkaas inay rubad iyo tabar iyo baahi iyo dayacaad iyo mxuu aha daryeel la-aan halkaas inay gelisay ayaa laga yaaba marka in arrinta ayada runtii eh, la ogaado waa muhiim soomaaliya waad aragteen hadda maanta yacni waxyaabahan ceebaha ah oo baabkaas ku saabsan khaasatan meel adag ay soomaalida ka joogaan carabtana taqriiban way ka eg intooda badan eh, kuwan xadarka maan kuwan badowga oo ah. sida soomaalida kale aad yacni gabadhooda inay meelaha gasho iyo baabkaas waa waa geeri marka maadaama taas laga xanuunsan jiri bal gabdhihii aqal sheeha laga warhayo wix magaalada soo galay wixii guur helay wix aanan guur helin wixii toosan wix aanan toosnayn gabdhihii marka in muxuu ahaa calooshiina loo qooya ya oo loogu qooya muxuu waxay ku noolaato iyo meelay degta iyo jirkeedii waxay xirato iyo oo dhanka nafcigii adduunya la siiyo dhanka kalena maskaxdii iyo qalbigii laga qooyo oo diinta ilaahay subxana wa tacaala iyo wanaagii iyo khayrkii intaana loo raaciyay in muxuuaha loo guurraadiyo waxyaabaha hadda carabaha ay nagaga fican yihin waa kamid laba gud laba arrimood aad u fiican oon ku arkay waana caam xataa kuwooda aanan diinta lahayn oo diinta xataa aadka uga fog dhaqankaas ay leeyihin waxaa weeyaan waxay furayaan meelo la yidhahda taysuru zawaaj meel aad ku aadama hayst mot hadda laga ragga hadda maanta dhaqaalan haysto oo un aroos ka bixin kara biilkani muxuu ahaa meel saari kara oo laakiin meel ay ku aadaan garan laha inaa jiraan laga yaaba suuragal sooma yaa noocaas oo meelaha fariya ma ku jira qofka meel baan ku wajahaynaa yaa laysoo dabakici markaa salaada markaan muxuu aha salaada ka baxno jasakum alla khayr marka inta ayga kaftan wayaan marka taysiru zawaaj marka ninka haddii aad xoogaho guur u baahdo meel buu isku soo muxuu ahaa aadini wuu imaanayaa xafiis furan ayuu imaani nin wuxuu le aniga guurlaanay hayso xooga hor waa yar qoyanay waxad yeelaysaa wax lii raadiyo gabar noocaasoo noocaasaan u baahan gabdhihiina sidii oo kale ayna waay leeyiin qayb oo dumar ay leeyihin isla shaqey rag iyo dumar isla shaqey qof baa marka mas-uulka ah kadibna waxaa weeyaan taysura zawaaj markiiba labada israbtay waa laisu geynaya hadda kuwa soomaali aha intaa youtubeka soo fariistaan bahalkii cafwan eh, facebooka ayaa calafdoon iyo baab noocaas galaan oo iska wax ajaa'ib badan waa iyaga laftirkooda wax wanaag samaynaa dhan waa ka yihiin laakiin ayagana waxaa ku dhex jira xumaan badan iyo yacni eh, dembi badan baa ka dhici waad aragteen koleyba yacni howlo aanan habbooneyn iyo ayaga laftirkoodii habkay u libisan yihin qaarkood wax muxuuaha wiilasha meesha fadhiya iyo xitaa dumara soo fadhiisanaya oo intaa mikiyaaj soo marsata na u baahan horta waddanka isu raadi adiga meel issaar marka taas waa qodobka koobaad qodobka labaad waxay sameeyaan zawaaj jamaaci dadka aanan tabartan ahayn waa laisku aruurini waa laisu uruurini taqriiban konton wiil iyo konton gabdhood ayaa hoolashaan hoolke hoolasheenna ka ah, ayaa aroos loogu qabani sircali kalaaboo kala muxuuaha la qabani kadibna boqol wiil boqol gabdhood ayaa axadaanba maanta ayaa aroos loo wada dhigi waxaa laga caawinaya marka alaabta guriga la dhigay ayaa laga caawini oo sariirtii iyo kuraastii iyo maacuntii wyaa loo diyaarinaya saddex bilood oo kalena waxaa laga shubaya iyo wa la mid ah waaa laga shubi eh, ijaarka guriga laga shubi waxaana la siini train waa la tababara oo waxaa la siinaya seminaara la geni ilan guurka moog tahay waxyaabaha inta badan fashiliy wiilka wuxuu ka haystaa gabadha inay tahay yani malaaig eh, mxuu ahaa insaxa tacbiir yani qof aanan gafaynin qof aan xanuunsanaynin qof aanan abi xumayn qof wanaag badan qof yani eh, yani nooc kale ah gabadha saasay aaminsan tahay wiilkana saasuu aaminsan yahy laakiin siminaarka waxaa qofka la baraya waxaas inay waba ka jirin waxaas inay waxba ka jirin oo qofkan bini aadan u yahay adoo kale u yahay oo boqol ceeb uu leeyahay ceebahaas in lagu wata ay laazim tahay ayaa qofkaas loo baraya lagu tireengaraynaya ilaa waxaa weeyaan shahaado laga siiya aroogsaa lama keenay marka boqolkaas wiil iyo boqolkaa gabdhood isguursatay labada boqoloo reer oo dhisantay ama boqolkaas reer oo dhismay inta fashilmaysa wax yaray noqonayaan wax yaray noqonayaan marka arooskiaa la dhigayaa waxaa loo yeerayaa culimadii dalka ugu weynaada loo yeeri xitaa waxaa laga yaabaa in madaxweynihii mararka qaar u yimaada ama boqorkii amaba ciddii asaga mas ka ahayd ama wasaaradii ay yimaadaan marka kharashkaas ayaa la bixinaya marka waxyaabahaas labadaas noocaan ogala fiican ya annaga runtii oo u baahan eh, suuq furano soomaalidu meel mxuu ahaa aad bay u dhifuran yihiin baabka isaga ataa waxaa laga qaadi karaa qofkii inta furta isku hagaajiye yani rusuum yara laga qaadi karaa in yaroo waxaa weeyaan yani eh, khidma iyo adeegaa laga qaadi karaa marka baldalaalka dhankaasna ha laga fiiriyo oo waxaa weeyaan guurba hadii lagu hel wiilasha ay guurka helaan gabdhaha ay guurka helayaan xitaa qofkii mxuu ahaa ajar inuu ka helo waa laga yaaba ballankaan hala milacsado lakiin ummad somaliyed kumaan arkin nairobi wax noocaas ma ka jiraan suuqa isaga kama jiro sooma waxaan umaynaa qofka hawsha ayada fura oona weliba habkeedii fiicnay umara inaad suuq fiican ka hela oo mxuu ahaa suuqyadan hadda dharka laga ganacsaday iyo suuq ka fiican wallahu aclam waaya allahu akbar baabun baabun ma maa tatasadaqu bihi zawja aw alkhaadim baabun maa tatasadaqu bihi zawja haweenayda waxay ku iwalkhaadim iyo khaadimka muxuu noqona xuunkooda ayuu baabkan u baabiyay xadid kun todoba boqol iyo waxa radi allahu taala ardaha qalat waxay tahay caaisha qaala rasulullah rsulka allah wuxu yidhi anfaqat ilmar'atu haweenayda haddii ay bixiso min tacaami beytiha gurigeeda cunadeeda haddii ay wax ka bixisa aan ku noqdo marka hahay baabu maa tasadaqu bihi zawja haweenayd waxay sadaqaysato iwalkhaadimi qofka shaqaalaha ku ahaa khaadimka wuxuu xoolaada ka sadaqeeya ajarkiisii askala waxaa weeyaan halkan ayaan ka gelaynaa insha allah xadii kun todoba boqol lix iyo lixdanaad can aishata radi allahu tan arda qalat waxay tir caisha qaala rasul rasulka wuxu yiri sal l slam idaa anfaqat ilmaratu haweenayta haddii ay bixiso min tacaami beytiha gurigeeda cunnada taallo hayra mufsidatin ayadoonan muxuu ahaa wax ku ciyaaraynin oo muxuu ahaa aanan fataal ahayn kaana lahaa ajruha ajarkeeda ay leedahay bima anfaqat bisababi infaaqiha bixinta ay bixis darteed ay ku leeda weyn kow wlizawjiha ninkeedana wuxuu le ajruhu ajarkiisa bima kasab wuxuu soo shaqeeyey xoolaha asagaa soo shaqeeyay ileen mogta wailkhaasini qofka muxuu ahaa khasnadhaayaha ah amaba waxa weyaan stoorhayahana milu dalika saasoo kale ayuu leeyahay laa yanqusu bacduhum barkood ma nusqaamiyo ajra bacdin barka kale ajrkii shayan waba kama nusqaamiyo bukhaari ayaa soo saaray muslim ilaha fadligiisa ayuu ka mid subxaana wa tacaala baabu sadaqa sadaqada fiima staaca baabu sadaqat sadaqada waxaa weeyaan sadaqada lala baxa fiima istataca qofku wuxuu awoodo iyo wa iyo wixii inaanan la tirinin walan fulaan aanan la dhehinin oo qofku uu iska bixiyo ayuu baabkan u baabiyay iyo wanaaga ay leedahay arintayda xadiidku todoba boqol iyo toddoba iyo lixdanaad can abi hurayrata radi allah tan arda qal wuxu abu hurayra qaala rasul a wuxu yih sal slm sabaqa waxaa ka hormaray dirhamun hal shilin miata alfin boqol kun ayuu ka hormaray hal shilin ayaa boqol kun oo shilin ka hormaray oo dahaba ama dirhamku waa fidada weyaan qala waxa yahan rasul rasuulka allow wa kayfa sidee arrintaa ku dhacday qaala wuxuu yihi rajul nin lahu uu sugnaaday dirhaman laba shilin oo fid ayuu leeyahay faakhada axadahuma midkood ayuu intuu qaaday fasadaqa bihi ugu sadaqaystay warajulin lahu maalun kaiir maal aad u badanoo malaayiinlah faakhada min curdi maalihi maalkiisa bartamiis ayuu kala soo booday miata alfin oo fasadaqa biha waa sadaqaystay isma gaar ninkan xoolihiisa nuskiisnuskeeda ayuu sadaqaystay kana boqolkaas kun waxay u tahayba hal shilin oo kale u tahay xoolihiis marka loo eego marka halkaas ayaa ka fadli badan ayuu nabigeena cadayna sal allahu alayhi waaali waslm nasaa-i ayaa soo saaray xadika waa xadii xasan weyaan xadiidkun todoba boqol iyo sideed iyo lixdanaad can abi umaamat waa laga radi lah ta arda can abi umaamat waxaa laga wariyey ibnu sahl ibnu xunayf qaala wuxuu yidhi raximahullah kunaa waxaan yowman maalin fi lmasjidi masaajidka ayaan fadhinay juluusan xaal ana kuwa fadhiyo wanafarun ka xumeen muhaajiriin muhajiriinta walansaari ayagana aynala fadhiyaan fa arsalnaa rajula nin baan waxaan u dirnay caaishad baan u dirnay liyastadina inuu noo idin weydiiyo inaan guriga ugu tagno oon cilmi soo qaadano fadahalnaa calayhi waan u galnay waan noola idmi waan u galnay qaalat dakhala calaya saa'ilu nin baa galay ama qof muxuu ahaa tuugsana ayaa ii galay maratan mar ayuu iisoo galay wa cindii rasuulka ayaa ila joogay sal slm fa amartu lahu bishayin wax in la siiyo shaqaalihii iyo gabadhii khaadimkeed ku ihi war wax siiya uma dacawtu bihi markii wax la kadib ayaan isaga ayaan u yeerayo fa nadartu ilayhi waan eegay wixii la ayaan saa u eegay faqala rasul wu yih sl slm ama turiidiina miyaadan doonaynin anlaa yadkhula beytaki shayun gurigaad inuu wax soo gala miyaadan doonaynin oo walaa yakhruja uusan ka bixin ilaa bicilmika aqoolkaada iyo aqoontaada mooyane miya saas miyaad miyaad doonaysaa ama turiidiina ma doonaysid miyaad ah anlaa yadkhula inuu soo gala baytaki gurigaada shayun shay oo walaa yakhruja uusan ka bixin ilaa bicilmika aqoontaada mooyane adoo de wax kasta oo soo galay wax kastoo baxay inaad ogaata waxaan ahayn miyadan doonayn oo taas maad rabtaa miya qoltu waxaan nacma qaal wuxu yidhi mahlan u kaadi yaa caaishata caishoy laa tuxsi ha koobin wixii oo had tirtirinin oo had yacni aad ha u barbaarin oo fa yuxsi illaahu alla weyne kadibna uu kuu xisaabo uu kuu tiriya calay korkaada oo waxa dee lagu kooba marka koobitaankan jooji weeyaan nabigeena sal s xadiidka waxaa soo saaray nasaa-i waan xadiidsana nabigeena sal sl markuu geeriyooday caaisha wuxuu uga tagay radi allahu taala ardaha um, raashiin raashinka marka waa iska cunaysi iska un darsan jirtay oo iska cunaysi wix maba dhammaanayaan maba dhammaanayaan maalintanba waxay tiri bal aan beega waa beegtay marka way ogaatay oo qadarkiisa ay ogaatay kadibna markiiba waa ka dhammaaday saas weeyaan marka baabu sadaqati sadaqa calaa dahri hinan qofka deeqtoon dhabarkii amaba qofki isagoo waxa weyaan wixii ka deeqtooma bixinta u bixiy baabkan u baab yahay kun todoba boqol iyo sagaal lixdanaad can xakiim ibn xisaam waxaa la wariyey taala arda wuxuu ka mid fuqarada saxaabada nabigan ayuu ka mid ahaa hore laakiin marka dambe aad mm, dhaqaalo badan ayuu noqday an nabi nabigan xag sl sl qal nabigan wuxuu yidhi alyad alculya gacanta sarraysa ayaa khayrun ka khayr badan min alyad sufla gacanta hoose gacanta markii wax qaadanaysa iyo midda kahor bixinaysa yaa khayr badan tan bixinaysaa khayr badan raggeenni muxuu akhyaarta ahaayo tasawufka iyo baabkaas ku jiray ayaa waxaa weyaan ayaga oo qalbina waxay dhihi jireen qofka markaad xoola u keena waxay leeyiin keen saasay ugu qaadayaan marka maxaa yeelay alyad alculya khayru min yadd sufla waa moogta waa imtixaan baabka baab jira maahan ama kor ka qaad ama hoos ka qaad aday ku taalla waa alyad alculya waa tama bixinaysa way nabigeena cadiy sal alla slam kow wabda waxaad ku bilawday man tacuulu qofkii adiga aad nafaqaynayso oo nafaqiyntii ay waajibka ku tahay ku bilaw weyaan taas ayaa muxuu ahaa lisfaray wa khayru sadaqati sadaqada tan ugu khayr badan an dahri khinan tan wixii aad ka maaranta ah weeyaan yacnii ilmahaagi oo rafaadsan oo dhibaysan inaad sadaqa umad kala siiso arinta iyada waa laga haboon yahay weeyaan waaya waman yastacfif qofkii dhowrsada isdhowra oo isagoo muxuu ahaa dhibaysan su iska ilaaliya yucifuhu llah alla ayaa dhowra ama allaha dhowra waman yastaqni qofka muxuu aha deeqtooma oo waxaa weeyaan yacnii imaansami iyo iyo niyadsami ku deeqtoomo imaansami ku deeqtooma yugnihi allah alla weyna ayaa deeqa ama allah deeqo labadaba dhah weeyaan bukhari muslim xadis soo saari baabun man ajara nafsahu qofka naftiisa ijaaro oo naftiisa shaqaalaysiiyo uma tasadaqa kadibna sadaqaysta biujratihi shaqaalaysiintii wuxuu ka helay sadaqaysta wanaagga ule ayuu baabkan u baabiy xadidkun toddoba boqol iyo toddobaatanaad can abi mascuud ansaari waxaa la wariyey radi allahu taala arda qal wuxu lh mascuud kaana rasuula nabig al wuxuu sal sl idaa amara bisadaqati sadaqa hadduu fara indalaqa waxaa tegi jiray axadunaa mid ka naga ila suuqi suuq ayuu aadi jiray fa yuxaamilu kadibna wuu amaali jiray xamaali ayuu noqon jiray fa yusiibu lmudda hal mud yacni saaci labada kiil io barka ahaa oo afar qaybood loo qeybiy qayb ka mid ayuu soo asiibi jiray soo heli jiray kow wa ina libacdihim barkoodna waxaan ahayn uma malayna weyaan yani ragga ayaga ahaa oo halka mudka ah la bixi jiray oo weliba xamaali ay soo xamaalaan waxa weeyaan eh, ku bixin jiray ayaa maanta waxay leeyihiin boqol tafsiir waa tafsiirkaas waxaa kaloo la dhihi karaa inalaqa axadunaa midkanaga aadi jira suuqi suuqa fa yuxaamilu kadibn wuu xamaali jiray fa yusiibu lmudda hal mud ayuu soo heli jiray wa ina libacdin barkoodna waxa usugnaaday kuwa ayaga qaarkood limiata alf boqol kun oo lacag ayagoo haysto ayay waxyaabaha xamaaligao dhabarkood ay kusoo qaadeen ayaa ka adlibadka fadli badin jireen oy ka jeclaan inay sadaqaystaan taana suuragal weyaan qaala wuxuu yidhi raawigii maa naraahu uma aragno ilaa nafsahu naftiisa qofku ka sheekayna oo qaar aad leeyahay ina libacdi mule inuu yahay qof aan ahayn uma malayno weyaan xadiidkan todoba boqol iyo ko iyo toddobaatanaad can abi hurayrata radi allahu ta an arda abu hurayra qaala wuxuu yidhi ya rasuulka allow ayu sadaqad sadaqa teedeeba afdalu fadli badan qaala wuxuu juhdi juhdu almuqil qofka wax yar waxna bixintana ku dadaala juhdi almuqil waa qof wax yar oo gacan badan aan lahayn oo wax badan aan haysanin kadibna wax bixintana ku dadaalo wabda waxaad ku bilowdaa biman tacuulu cidda aad adi nafaqaynayso ee waajibka uga nafaqadeeda ku bilaawayan abu daawuud ayaa soo saro xadiis saxiixa baabu sadaqata cala aqaarib dadka qaraabada in wax lagu sadaqaysta ayuu baabkan u baabay xadid kun todoba boqol iyo labiiyo toddobaatanaad can anas bin malik xaligu taala arda qala wuxuu anas kaana abu alxata abu alxa wuxuu ahaa saxaabi jaliil ah oo raggii waxaa weeyaan saxaabada nabigeenna ansaarta ka ninka asaga ah. adeerna wuxuu anas bin malik <clears throat> anas bin malik xaligu radi allahu taala arda qala wuxu yidhi anas kaana abu alxa wuxuu ahaa akar alansaari ansaarkan ugu badan bilmadiinati magaalada madiina maalan xagga xoolaha oo min naqlin geedtimireedka ah beeraha timirta markii la fiiriyo ree ansaareed ninka ugu dhaqaalaha badan ayuu ahaa wa kaana wuxuu ahaaday axabba amwaalihi maalkiisa kan looga kala gaaceylo badan xaggiisa bayruuxa beerta lia bayruuxa bayruuxa waxay ku ooli jirtay almasjid annabowi qaybtiisa dambe waa meesha saaxaadka oo hadda bannaanka ah oo baabu melik fahad ama baab eh, mxuu ahay eh, eh, qeybtan dambe oo shimaaliga waqooyiga albaabkaas meesha bannaanka barxadda ah oo mutileelka cad saaran mantiqada ayada ay bayruuxa ku oli jirtay saasay leeyiin ragga madiina aahaarteeda aad ku yaqaano biiri budaaca ceelka la yidhaahdana waxaa weeyaan masjid nabowi qaybta ayada xaggeed ayuu xigaa lakiin guduhu ku jira guduhu ku jira waaya waina axaba amwaalihi maalkiisa kana loogu kalgacayl badan yah ilahay xaggiisa bayruxa weeyaan wa kaanat waxay ahayd bayruxa mustaqbilat almasjid masaajidka mid kusoo jeeda ay ahayd dhanka qibladama dhan kale kaga soo jeeday wa kaana rasul wu sal slm yadhuluha mid gala bayruxa oo wayashrabu ka caba min maain biyo oo fiiha ayada gudaheeda ayibin ee macaan oo wanaag badan ayuu kasoo cabi jiray qaala anas wuxuu yidhi falamaa unzilat hadihi lan tanaalu bira xataa tunfiquu mima tuxibuun lan tanaalu magaaraysan albira samafal meeshii ugu sarraysa ugu wanaaga badneed xataa tunfiquu ilaad ka bixisaan mima tuxibun ad jeceshihiin wax ka mid ah qaama abuu alxata ayaa istaagay ilaa rasuul abu aadi sal slm ya rasul rasuulka allow ina allaha alla weyne tabaaraka watacaala yaquulu wuxuu leeyahay lan tanaalu bira xataa tunfiquu mima tuxibuun ayuu leeyahay wa ina axaba amwaali maalkay kan lagu kalgacayla badan ilaya xaggayga bayruxa ama beerta bayruxa wa inaha iyadana sadaqatu lilah alla sadaqa u alla dartiis aan u waxaan rajaynaa biraha samafalkeeda iyo ajarkeeda iyo wadukhraha iyo kaydkeeda oo alla ii kaydiyo ayaan waxaa weyaan alla agti ka rajaynaa weyaan nabi allow marka ku bixi yaa rasul rasuulka allow xayu araaka allah alla weyne meeshuu adig oo kuu muuqato ku bixi weyaan qaala wuxuu yidhi raawigi wa anase faqaala rasul wu yih sl slm bakin bakin waa liibaan daalika kaas maalun waa maal raabixun aad iyo aad u faaiday daalika kaas maalun raabixun waa maal faa'iday waqad samictu waan maqlay maa qulta waxaa tidhi wainii ana ana haddii a nabi maxamed alayh slat slam araa waxaan arkayaa an tajcalaha inaad yeesho ood ku bixisa filaqrabiina dadka qaraabadaad inaad ku bixiso weeyaan faqaala abu alxata wuxuu yidhi afcalu waan yeelaya yaa rasuulka allow faqasamaha abu alata abu alxa wuxuu qeybiyey fii aqaariba qaraabadiisa iyo wa banii camihi iyo ilma adeertiis uu qeybiyey bukhaari muslim ayaa soo saaray marka maalkan looga kalgacayla badan yahay in loo bixiyo maan dhaweyd ayaa waxaa weeyaan qof dumar ah waxay keentay boorso yar oo taqriiban midabkeeda uu dahabiya dhammaanteena ku jira waxay tihi marka ilahay wuxuu yidhi subxana wa tacala tanaalbira masjidka keentay shan boqol iyo toban iyo sagaal kun noqotay lacaga markii muxuu ahaa la gaday waxay tihi ilahay wuxuu yidhi subxana wa tacala lan tanaalu bira xataa tunfiquu mima anna waxay tihi lacag kastoon leeyahay iyo guri kastoon leeyahay waxaan ka jeclahay dahabkan marka masjidka asagoo sidiis hala geeyo qof kaloo dumar ah ingiriiska ayay nagala soo hadashay ayadna sidii oo kale waxay tihi lacag hadda waan sarrafi karaa oo muxuua bawnkii waan soo diri karaa laakiin dahabkan aad baanu jeclahay ayadaas lan tanaalu halkaan ugala keen ayadna waxay noqotay saddex iyo dhowr iyo mxu lacag oo kunay noqotay saddex boqol iyo toban iyo saddex kun ziyada noqotay marka waxaan kala jeedaa lan tanaalu birada abu dalxa kaligama qaadin umada kale kaga dambeeyo laakiin umadihii hadda dumarka bay muxuu muuqdaane bal raggan ayagan hala arkay inkastoo dee ragga waxay ugu jecel yihin waa lacagta lacagta loo keena jazahum khayran waaya iyaga dahab dan kama lahan xadiidka kun todoba boqol iyo saddex iyo todobaatanaad gabdhaha khayr alla siiyey inta khayrka la baxdayba xadid kun todoba boqol iyo saddex iyo todobaatanaad can ummi salamata waxaa laga wariyey radia taala an ardaha zawji nabiy qaalat waxay tiri ummi salama qultu waxaan ya rasul rasuulka allow aliya ajrun ajar miyaan ku ama ajar miyaan ii an unfiqa inaan nafaqeeyo calaa bani abi salama abi salama ilmihiisa inaan nafaqeeyo ajar miyaan ka heli in kalaman hum ayaga baniya waa caruurtayda ana fa qaala wuxuu yidhi anfiqii calayhim nafaqay oo masruuf falaki ajru maa anfaqti calayhim adiga waxaad leedahay waxaad ku nafaqaysay ood ku masruuftay ajarkood ayaad leeda weyaan buhari muslim ayaa soo saaray wa fii riwaayati lahuma walastu ma ahin ma ahi ay tiri gabadhi bitaarikatihim mid isaga taga haakada wahaakada dhanba aan uguma tagay yani si ay noqotaba laba jeerba inaan wax siiyo oo ku qasbanahay inamaa hum baniya waa carruurtayda weeyaan xadii kun todoba boqol iyo afar iyo toddobaatanaad baggaan yaraan dhamaynaa insha allahu tacala iska sabro can abi saciid khudri waxa lagu radi allahu ta an arda waxaa weeyaan salaadii maqhrib waxaa la galay halka saac gelitaanka hore la socda marka waxba saacadda ha eegin markii salaaddii maqhrib halka saac la galay imaamkii uu muxuu ahaa qirada dheeraed aad akhriyey la sunnaystay la soo dhiga miiskan kamero la rakibay imsay qaadanaysaa mataqaanaad maxaa ka soo haray marka wixii soo haray marka waxaa weeyaan intaa yaraa lagu dari marka iska dulqaata waaya xadiidku todoba boqol iyo afar iyo todobaatanaad can abi saciid khudri waxaa radi allahu ta arda qal wuxu yihi abi saciid jaaءat zaynabu zaynab ayaa timid imra'atu ibni mascuud cabdillah ibn mascuud xaaskiisii tasta'dinu calayhi iyada oo inay u soo gasho nabigeenna calayhi salatu salaam dalbanaysa sala allah alay slam faqiila waxaa li ya rasul rasuulka allow haadihi zaynab tan waa zaynab zaynab ayaa halkan taagan faqala wuxuu yidhi nabigeena calayhi salatu slam ayu zayanibi waa zaynabte faqiila waxaa la yidhi imraatu ibn mascuud cabdillah mascuud xaaskiisa weyaan haweenaydiisi qaala wuxuu nacamha idanuu laha u idmaha soo gashe fa udina laha waa loo idmay qaalat waxay tihi yaa nabiy allah nabiga allow inaka adi amarta alyowma maanta waxaad nafartay bisadaqat sadaqa ayaad nafartay wa kaana cindii agtaydin waxaa ahaaday xuliyun xoogahoo waxyaabaha laisku qurxiyo oo dahab iyo fidle waxay noqdaanba oo lii ani aan leey ayaa agtayd ahaaday oo i yeella weyaan fa aradtu waxaan doonay an adsadaqa bihi inaan sadaqaysto fa zacama wuxuu sheegay ibnu mascuud mud radi lahu taa arda anahu isaga iyo waladahu iyo caruurtiisa ilmihiisa axaqu inay ku haboonaan badan yihiin man tasadaqtu bihi calayhim cid kasta oon ku sadaqaysto ayaga inay kaga haboon yihiin ayuu muxuu ahaa ii sheegay ama sheegtay anahu isaga iyo waladahu caruurtiisa axaqu man dad ku ugu xaqnimada badan tasadaqtu aan ku sadaqaystay bihi isaga calayhim dushooda ama xuliyigii faqala nabig wuxu sl slm sadq ibnu mascuud cabdillah mascuud run ayuu sheegay zawjuki ninkaaga iyo wa waladuki caruurtaada ayaa xaqu ku xaqnimo badan man tasadaqta bihi cid aad ku sadaqaysatay calayhim dushooda weyaan dahabka aad ku sadaqaysato amaba xuliyigaas ku sadaqaysato buharigaas xadiig soo saaray can salmaan ibni caamir waxaa la weri xadid kun todoba boqol iyo shan iyo toddobaatanaad weeyaane can salmaan ibni caamir Eh, waa reer basra waana saxaabi jaliil ah radi allahu taala arda an nabi nabigen wu sl sl qal nabigen wuxuu yidhi ina sadaqat sadaqada calilmiskiini miskiinka lagu sadaqaysta cala miskiini miskiinka lagu sadaqaysta sadaqatun waa sadaqa wa calaa diraximi qofka raximka u saaxiibka oo qaraabada ahna tan lagu sadaqaystana itnaani waa laba sadaqatun waa sadaqa wa silatun waa qaraabo xiriirin saasuu nabigeen cadayna sal alla alay slam tirmidi nasaa-i ibni maajah daarimi fii musnadihi marka waana xadiis saxiixa laakiin macnaheeda ma ahan qaraabo bas un la doono xoolahada macnaheeda saas ma ahan laakiin qaraabo baahan haddii ay taallo meesha ayaga ayaga u haboon ama ay halkaa joogaan weyaan baabu usuuli hawaabi sadaqad sadaqada hawaabteeda gaaritaanka ay gaarayso ilmayiti mayidka ay gaaraysa baabkan u baabiyey xadiid kun todoba boqol lix iyo toddobaatanaad can ibni cabbaas xari radi allahu taala anhuma ana sacd ibni cubaada radi allahu taala anhu arda tuwufiyat ummu hooyadii ayaa la oofsaday wahuwa qaa'ibun isagoo maqan canha ka maqan sacd ibni cubaada waa taqaanaan waa sayidu alkhasraj muxuu ahaa aws weeyaan aam waayahay faqala wuxuu ya rasul rsulka allow ina ummii hooyaday tuufiyat waa la oofsaday wa ana ana haa'ibun canha aan ka maqanahay ayanfacuha miyuu anfacaya shayun shay in tasadaqtu bihi canha haddii aan ka sadaqaysto waxun haddaan ka bixiyo wax ma u tari qaala wuxuu yihi nabigana sal sl nacamha qaala wuxuu yihi fa innii aniga ushiduka waxaan ku marqaadgelinayaa ana xaa'itii beertayda ama sadaqatun canha calayha ayuu qor laakiin canha weyaan ayada aan ka sadaqaystay saas ayaan ku marqaadgelinayaa bukhari ayaa soo saaray xadidku dambe cashir insha allahu tacala kun toddoba boqol toddoba iyo toddobaatanaad can abi hurayrata radi allahu taala arda ana rajulan ba qaala wuxuu yidhi linabiy nabigu wuxu yidhi sal slam ina abii aabbahay maata wuu dhintay wa taraka maalan maal buu ka tagay walam yusimana dardaarmin fahal yukafaru canhu miyaa dembigiisa la dhaafaya ana sadaqa canhu inaan wax ka sadaqaysto sadaqada muxuu aha dembigiisa wax miyay ka dhaafaysaa qaala wuxuu yidhi nacamha saas ayuu nabigan cadiy sal sl marka sadaqada inay dunuubta dhaafayso in darajaadka ay kor yeelaysa in qofka meydka wax laga sadaqaysto in qofkii muxuu ahaa biriga ay ka mid tahay adilo badan ayaa kusoo aroortay hada wallahu aclam wsala allah